Lucas shacabka nawaal kutay xirfad yihiin xaqiya si tanqiir ah. si magaciisiyad si magaciisii tadhuur si waxaa jiray magaciis tanbiiha sii siyaasiidiyey iyo intaas iloo iyo majmuuc iyo hooba iyo magaciisi iyo manhaaj iyo intii kuwaka imaam yani manhaaj iyo rooba iyo maayo kitaabkii kale sarka muslim intoodii dhan kutubtay waxaa leeyahay kutubtiisa hadii khilaafaan fiili culmadaan ilaahay ha u naxariistee radia allahu tacaala canhu allahu waaweynay waxay soo degeen kitaabiyada fuqahada isilaaxoodii la ogaado hadii khilaafa maxaa la soo dehaa hadii khilaafaas imaam nawowi waxaa looga hormariyaa taxqiiqa u horeeyaa majmuuci ku iskhilaafeen minhaaj waa dagaal isu hojira usi majmuuca iskhilaafeen waxaa lahor usi tasriixa iskhilaafeen nuska kitaabka lilawta salaadeen si tanbiha dubidii magacaas hayan ama macsuuste ha iskhilaafeen waxaa iskhilaafsan kayfa waxaa iskhilaafay kulli haddii iskhilaafaan oo khilaafkoodi asnay wixii oo tafsiirka qabo taxqiiq qabo waa la horumariyaa dabcolki kutubkiisa waa dhigin kutub kalena waa dhigeen fawaidii makiya mirahaa waas oo leh yani sheekh alawi min asfaqaas rasuul waaye tashiixan isaa iskale oo kutubmaciinka intaasaas yani aadkii culumadiisa horeysi silaaxsiga qabaan waxaan ku khilaafay askasirna waa la jirsidaa qaala bacd culamaai masale usuga oo khilaafaysa haddaa jiraa bacd culamaai kaana hirin haddaa jiraa xukunaas leehaa yani intaas waaye cabdi bacdigood sihood laga soo baxo waxaasuu heri suraaxda lasu adinhaa waasii suraaxda qamadi iyo yani qama yani iyo ibn xajar yani buduuradi jamali iyo waxaasuu heri magaciisii gabdhaha masiisa iyo kutu waaa kale ay kee soo sheegn haddii kala arfaan ki yani al hormaryahaa muctabid lagaliyaa kulli waa soo sheegna inta hadda waxa waaye intaan muadinka waxaa soo ada iqaamada yani adinka iyo imaamada muadinka aa afdal ah adan maca aliqaama afdal ah min alimaamati waxaa taan ku durasadeen mutaakiriinta midkoodi midkoodi muctamadkaa hooyo xigtaa tabacan bisaaxibihi tanbiih halaraacaa idaa kaana afdal min alcamati fahuwa afdalu min alkhadaabati haddii imaadaankii adka fadli imaamnimada laakin imaamnimadii khadaabo yani khabiibnimo way ka badan tahay yani alimaamata afdal minha liana alimaama imaamka yأti bilmashruudi shaygi shardi yeelasa maaha wlkhabiibuna yأti bishardi fa in sha allahu allahu ebiya aclamu tacaalim eh sano المؤذنين وصفة الآذان صد يعني صد الآذان آذان كصد الإمام نواوي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشربه شرب الآذان آذانك شرب يسير الوقت وقت واحد صد الآذان الوقت وقت واحد وقت أوزل واحد الآذان الوقت وقت واحد قبل ما في الضرب اه آذان كان وقت الصلاة والله صبح صبح ما هنا صبح دي يدخل وجلاء وقتي وقتي من نصف الليل أسف الله وخار إلا صوح صوح معي صوح آذان كيف معي ويدخل وجلاء وقتي فيه من نصف الليل أول نصف لقد الله وقت يأتي جلاء أول نصف لقد الله وقت يأتي جلاء waxaa u daliil ah xadiidkii saxiixeynka kusoo arooray rubana salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waxaa jira ina bilaalan ninka bilaal la yihaa يأذن وأدنى بليل عوضي أدنى هذا آلان كيف نفسها فطلوا عمر اشربوا لما حتى تسمعوا آلانا ابن مكتوم المكتوم آلان في السوق وقtigaasas galaa maxaa yeelay usuulooyinka waxay ka dambeeya waktiga u dhow yahay mucdamuleyl waa baxdi aadaankii waktigaa soo dhawaadi yani in dadka waktigaa yani kasal iyo hursadii iyo wixii a ku jiraa yani in oo yani la kiciyo oo lahoro ay barbadaan wakti u barbadaan ahaan aa loo lama aadan loo yeelay aadaankii iyo qaamadii aadaan maaa ku bahay aqaamadaa ku bahday bala hormaaa kasika aasaba ako ah. mida lama hormarihaayo ako mida salaadana dantooda inaa fasal dheer asgala ah ma aha fasal dheer inaa zulmin waaye macnaha xadiidka waxaaka bilaal qabla fajr adimaa waa naadkaa aadaanka kabacdi ducad unaadkaa hadaa fijigaa fiira haji fijirka soo dhawaado dalashadiisi waa soo dawaa korni miskiina usiiya waa darbaha hadana usaamin waa lagu furaa wakti اlaadaan subax waktigiisii waxaa galaa yani inta waaa mucda yani waxaa galaa minsuleyl waa galaa wayusani waxaa la suneeyaa muadinaani lama muadin aloo suneeya lilmasjidi lilmasjidi masjidka waxaa loo sameeya lama hadii masjid ay yahay waxaa loo sameeya nisfu leil sameeya lilmasjid waxaa loo sameeya majnaani xayal nabigaa lagu dayahaa sala allahu calayhi wasalama lamadahaa muadin faaidada waay xawa ajimaa qabla lfajri waaakarana waxaa ka ajimaa bacdahu bacdihi fi adinu waa ajimaa واحد واحد قبل الفجر فجر كورتيسي وآخر كالكلن يعني وحك أدما كلما بعده بعد الفجر حديث في صوتقي فاك دليل آخر يسمي على صنواه بسامعه لسامع الآذان أما فلسامعه مع قبتين فيه نسخة من هذا mid aday lisaanihi madabkan lisaanihi iyo mujtamicii ka dhanka hayo san waxaa loo sumeeyaa lisaanici kii maqlayo oo aadaanka maqlaayo iyo mujtamici kii oo maqalka uqasbaayo dhanka haya waxaa loo sumeeyaa misla qowlihi misla qowli muazini an yaqula inuu yiraaho misla qowli muazini muadinka qawlkiisii masalkiisii inaa sidaa ala sumeeya iyo waxaa lamid ah muadinka muqiinkana saas leeya midla qawlihii qawlkiisi muadinka qawlkiisii masalkiisii inaa sidaa ala sumeeyaa waxaa u daliila liqowlihi sala allahu alayhi wasalama idaa samictum nidaa aadaanka maqashaan ajinka maqashaan فقولوا بها مثل ما يقول المؤذن مؤذنك وإسلاء وقولها والشراء المؤذن على وقياس شيء بقولها سابق مرتا عبارة وقت جيب حال كل ونهايان إلا في عناء على كله lamadiisi wacdkiiwada mahane lamadiisi oo uyurid awoda fideeda mahane ilaa fiiceeya lamadiisawacig fideeda maahane hay cala salaa hay cala waay hay cala salaa imaada hay cala salaada imaada wacid waate lamadaa fideeda maahane lamadi lamadaasay fayaqulu waxaas markaas adankeeda hay cala salaa hay cala salaa asla laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla uuna malaynihi oo macaasida ansa wareegni malaynihi ila bilahi ila bimucunati ilah ilahay kaamadiisa maana walaa quwata quwa malayni calaa daacati illahi ilahay daacadiis quwa malaynihi ila ila bilahi ilahay kaalmadiisa maahane ilaa fi aclatayhi dambadiisa ay alfalaa ay fi weye maahane fadliga wti waaye وadnina وkinaalmdg awkawacsi bima qablsajni tolamaad ninkan kalene kay maqleena waxaa loo sameeyaa kii maqlaayo aadaanka i kii dhoofaayo uqasbaayo aadaanka inaas maql qorsi lamada saamica waa iska maqli kana waa qorsi inaas waxaa loo sameeyaa inaas jiraa yani misla qawli qoysiisi wax lamid ah inaas jiraa aloo sameeyaa markii imaam adinka hiraa allahu akbar allahu akbar adna waxaa ku ajiibaysa allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha makasira ashhadu an laa ilaha ila ku maqlayo ki mustamicad ahayn hadii ashhadu ana maxameda rasuullah saaka ashhadu ana maxamed rasuullah ahayn misla qawlihi macnaa qulu misla maa yaqul muadinu nabiga rag alayh salaatu wasalaam kulaatin ay kulli lamadiisa oo ay calood kuyooda maahane ay calood macnaa lamadiisa waay kuyooda rdi waay salaada imaad salaada imaad salaa imaad salaas jawaab maas leeyahay faqul aslaa laa xawla xiila malin walaa quwata huwa malayni ila billahi laa xawla laa xiilata ila macsi an macsiyata an wareer ma uleyni macsiya xoog an usoo wareerin xiil an usoo wareerni oo dhaafna malayni ila billahi ila bitawfiq illahi ilahi binicmati llahi ma walaa quwata ala daacina malayni ila billahi ilaa ilahay yani kaalmaysa maay qultu waxaan leeyahay anis wax magaal hadaan ahay waxaan leeyahay wailaa fi tasriifi waa beynki waa beynki fiyiri maahane beynki fiyiri maahane tasriifka fiyiri maahane fi aadaani subxi muhriga fi aadaani subxi subax lamadisa aadaan lamadisa aadaan tafwiidkooda maahane salaatu qaadna noom asalaatu qaadna noom maahane kuwa halamadiisi aadaan kuwooda maahane faqulu waxaa tidaahaa lamadaa kelimood bedelkoodi waxaa tidaahaa sadakta wadarista sadakta wadr sadakta wadarista sadakta wadarista wallaahu aclam kasta oo rarskaas ahaa qultu wailaa kiisaas weydi muadinka hadduu hiraa asalaatu khayru min alnuum waxaasmiyaasna galaashiisi galaashiisa madahiisi yani si asalaatu khayru min nuum mal dhahaa madahiisi suu noqdaay isi insahaayid waxay dhahayaan sadafta sadafta waarin sheegtay wadarifta waad baarimakashay daadima fa shay shay macnaha ma macnaha ala diida saabsa ajray markii duhuusi yani kulubta doolkaashiday qad bakta umawalwaa daalkaashi hadii daalka macnaha wa asraqa bakta waad rumaysay bakta waad rumaysay macnaha kasiinaa qad bakta waad rumaysay daalka waada khafiifihaa الكلمة صدقت يا الموتي ذلك ولا خفيفها اللي أكلها مؤدس في أدمى خفيف أطلات خير من النوم صدقت وابر الشاكي صدقت وابر الشاكي أدي الشيء معها معناه بخاطر صدقت وابر الموتي معنى أطلها أجلها صدقت وابر الشاكي ولا خفيفها دين كمال الشباب دين وbarrta waa daarigi nafashay waa daari fashay aslu bara waxaas ahaay bara asalkeedi waxaas ahaay bariba ou ahaa mudaacafu facila waaye waxaa lala xariiriy ka alkhibaab lala xariiriyo mudaaca facila hadisa alkhibaab la xariiriyo markaasi waa kukulmaysaa barrta barrta baraya bunwen barinta allah cidiya aclamuka caalime marka muadin iyo saamic iyo mustamic dhammaantoodii waxaa la sumeeyaa an yusalliya an yusalli inuu kusaliyo muadinkii inagu kusaliyo saamici inuu nabiga kusaliyo mustamici nagu inuu kusaliyo cala nabiyi sala allahu alayh wasalam walba iya ah inay nabiga kusaliyaan waa la suneeyaa bacda faraadihi bacda faraadi min amdi muadinka markas aadaanka bawal bacdiisii muadinka markas aadaanka dhameeyo waxaa sunaa imaamadu akusali waa la suneeyaa ayl asliha allahuma sali calaa sayidina muxamadin وعلى ma amati asxyaata allah markaasa bad walikuli an yusalli cala nabiy sala allahu alayh wasalam adiga saas u salaha markaasi intaan waaye hore maxaan soo niri iqaamada siraada waaye iqaamat salaatu rakeenas liha marka maxaa lihi alasunahaadi idraaju a alasunayaa idraajka macnihiisi waxa waaye ninka muadinka ama muinka marka akinaayo inaad dedejiyo kelimi hal sood asku kulmiyo lamada kelimo muadinkan yani ankana waa barayna inuu iraaho markii aad qaamati salaat allahu akbar allahu akbar lama sabeelaa ilaha illallah sabeel ala salaat haya ala falah marka akrida haddawaata markii akinaayo maxaas yaha ad qaamat salaatu qadaamat salaa yani lamada lamada aqoonin yani waxaa la rabaa sujada iskiisa idraaj waxaa la wadaa hal soog in laku kulmiyo maxaas lisukina ajniinka badl muqlimiinka asan qadaamat salaa qadaamat salaa maaha waxaas la qadaamat salaatu qad qaamat salaa san dambe asaasusuubihaa qad qaamat salaatu qad qaamat salaa salaa waktiga ad qaamat salaat ad qaamat salaa lamadii yani lamadii kalimo waxaa kusaydinaha halkood kulkaas wa iraada iraadano lamadii kalimo waxaa labaa iraadka macnihi waxawaaye degdeg inaasu dhaho lamada kalimo hortooda kusaydniyo aqaamat salaata marka laloohaayo aqaama salaa inaasan hora la jogaya kalamaad kusuubiya kasuurada hadii salaati aqaamat salaata aqaama salaa saas maaha yani aamad waktiasuubahan lamada wakti aydahan muadiniinta bayroobi qadaamat salaa qadaamat salaa aydahan maa qadaamat salaatu qadaamat salaa mana jidihaa marka akanaayo waasbax jidihaa hal soob waasku xariirihaa soob in loo xariiriyo ah hadda maxaa siri hadda ilaa fihi calatayhi ay cala salaati hal waay bedelkoodi waxaa sileeyaha iyaga sabab nafsa yani misla ma muadin ba dhahaaye waxaas dhaha laa xawla walaa xawla can ilmacsiyati ilaa bicishrat illahi maana walaa quwata cala daacati ila billahi laa bicawni illahi maana uma madcuuda xadiiska suka sugnaaday qaala waxaa yiri kuntu waxaan ahaay cinda rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam faqultu waxaan ihi laa xawla walaa quwata ila billah faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam waxaa yiri أتدري ما تفسيرها تفسير كلمة تقانا إريس قلت لا ما أفان قال وعز لا حول أما أسيت الله إلا بحكمة الله ولا ولا أفسر فيه ولا قوة ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله مركز يسري ابن مسعود ثم ضرب بيديه على منكبيه gacantii lamadiisa gacmood lamadiya yani garbood korkooda su dhigtay qaala waxaa sii nabia haakada sidana akbaranii iu warama i sheegay jibriilaasaan iu warama alayh salaam وyul dalika fi اadani arbca arbaca wafi iqaamatina maratayni marki muadinka aqmaayo muqimka aqmaayo lama goolaadiy laa hawla laa hawla walaa quwata ila bilah marki sidaa ay ala salaad ayaalfalaa الصلاة هي على الصلاة لها لا حول ولا قوة إلا بالله هذه العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا عظيم محمد صلى الله عليه وسلم ها فهو مجموعة من مريض السيري وهو كل مرتين في الآذان كان بصلاة مكة بعدي هاسها اللهم رب هذه الدعوة اللهم الله raba hadihi dacwa wacidaan rabigoodi mana aadaanka ay qamigaala wadaaye allahuma allah rabba hadihi dacwa wacidaan yani rabigoodiye oo aadaanka ay qamiga waaye ataama dacwadii ataamat oo taambaba ahayd macnaa nuqsaankanaba gashay iyo rabba hadi rabba salaati salaada rabigoodiye rabi salaat salaad rabi salaadi alqaa'imata oo xumideynteed amaka alqaa'imata hadda la oogaayo salaad hadda la ogaayo aatisi muxamadan almuxamed alwasiilata sii aat sayidina muxamadin alwasiilata sii walfadiilata sii xadiidka ku socda dabcaas bixi nabi muxamed maqaaman u bixi maqaamka hu nabi maxamed maqaaman u bixi maqaamkoo maxmuudan oo la mahadiya aladi maqaamkii يبقى فتربك مقاما محمودا بين يدك الله تقول لا تقول ما شاء الله مختلف ثم غيرتي في دليل صلى الله عليه وسلم من قال مثير ذلك فهو حين يسمع النداء لقد أجد مغلا مثيرا حل له شفاعة شفاعة يأوجد شيء حل له شفاعة شفاعة يأوجد يوم القيامة رواه البخاري عليه معنى حالة واستغناء تنبيه تنبيه بإسحاق ولا كهولي فضيلة بعد ودرجة الرفيعة بعد الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعد ودعوة أكمله لا أرحم الراحمين إلا وراء أرحم الراحمين إلا وراء ورسول أصل waxaaweyshii misaara layihahaa jamciga wasaaidaa xadiiska waxaa usla jeeda minha yani cirdayaasha min allahi tacaala ala wadaa ama ka manzila ee jamal ahaa fi saxiix muslim kusku aroori aatu maqaama maxmuudan marka taas wa intaan dhahayaan in allah malaaigta yusalluna ala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi wasalimuu tasliima يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حديث مسلمان هم راية يعني معنى مخلعين لكن وقت أهل السوبي أو عين وغين وجوبته يعني جزء أيمين على السوبي ما إلهي راية وحديث أوران ما دام الهري يصلي على النبي على سماء مكي الهري نبي أنه يصلي على سماء متغلبة مؤذن في كل آية في حالتنا صلي غادجيس أنا تحط أفرس تصلي في برارجها يعني حديث يعني إله آية جدا وأسوء جلاء وافعل الخير يا الذين خير خمسة وحن مسيدين آية إلهي يا تبقى وحتى على كفرها عمل فملو كفرها ملو جنبالاي مهما كان وإنجاز يفعل الخير إلى مكاسبه قاعد جوها آدم بحرير حتى الجلاء وحفظ بل ولا لا حتى الجلاء بقاوة بنتود واشياء وحيث بيان بالعوائلين bidcada laa kala qaadsantaa bidcada mustaxsana ay ku daran bidcada waxaa diida yani qaybteeda shaytaani keliga diida laakiin manayahi waxaas wataa bidcada inay qayrsami karto waxaasi daliisha lahayaa imaamadiina nin aan barbardhigeyna male waxaasliha nabigan alayhi salaatu wasalaam waxaa iri man sana ninkii jideya sunatan suna yaala waxaa nabiga ahay ay nin ay qof oo jideya sunatan xasana jid suuban jideeya جبية فله أجرها أسليها وأجر ما عمل بها ومن سن سنة حسنة سنة سنة في جبية يعني نبي يعني هو أصحاب يعني هي من سن سنة حسنة النبي رسول يعني إن النبي الجليل شيء إنها بدعة يقول سميسة شن أو غير سميسة بدعة واجبة بدعة حرامة بدعة سنة بدعة كراهة بدعة معناها يعني انت غير أحكام في bidca waajiba waaba jiraa bidca liraaha bidca waxaa liraahaa nabiga bacdigiisa w suubiga liraahaa marki nabiga bacdiisa suubi aa liraahaa ruuxa ahaan waxina la suubiya nabiga bacdigiisa la suubiya marka xun san waa ku jiraa xadiidka daliil ah man sanna sunatan xasana yaki nabiga bacdigiisa jid fiican jideeyaa فله أجرها وأجر من عمل بها مثل تنزيلين فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها انت بسم الله فبراتي قيبتي شوكاني انت براء سميهي وحرع سنة إمام نووي وقام قيب الجميل كفات قال الجراء حتى وحال يعني يكون بيان بعد الصلاة والسلامة صلوا على أهلها بعد عصر بعد الصبح intaas i yani bidcayaalkina bacdihi sidway ku daraan saxaafadu bacdihi bicli sidway ku daraan maca daalika xoor waaye musaabixana waa la fiicnayey waxaa hadda kujada male muftaxsan lalaa xaganaadkeed waaye intaas yani waxay ku jiraan man sana sanata xasana ay gelaysa ay gelaysa intaas kutuga barsood ay banbaxeen bidca yihiin laakin talaa waxaa kamid a marki oo yani yani oo lalahimid kacbdin uday kumid as yimid سيدنا محاسب نعمة البدعة نعمة البدعة عليكم بسنتي خلفاء الراشدين من بعد مدينة بدعة نعمة بدن وايا مثل الثاني الحياة في صراحة نعمة البدعة على الميت انتاس يعني ما بعديه سيدعه بعديه سيدعه نعمة البدعة أصير محاسب حديث العمر والله بدعة يعني inaa bid-aada fiican jirta qur-aankaani aan akriyo hayno subanahaani bacdigiisii alag aruuriyey aruursanan maxaayl waxaa ku dhimaa lafo waxaa kuga dhimaa makaarmay waxaa kuga niga maxalakaay ku haayeen markii magaciisa asugeeyey sina cumar asugeeyey waxaa tiri aniga abubakar aan ahay sina cumar asugeeyey khilaafadiisa la xuliyey waxaa tiri nabila wax as suudina ama kugu haayo ma waasujin masuubahayo ku bidcatan balaayadi waa shirkan isna badan aa ku jira magaalaada qur-aankii markaasaa bacdi aala suubi bacdi saacidi qur-aanka waa lasku bisi cismaan oo jamciyey aha waxaa jira jamci haddii jamci lahayn maanta qur-aankana beex ma haleen ayada mid wax yarkay sahaayeen xabadkay sahaayeen waxay sahaayeen lakaas dhigmaa dartiis ninba soo asixaayey asbaalan saacidi waa ii ahaa kulli kulli waa saacidi qur-aanka isku raacay saxaabada kulli inaa saas waa isku raaceen waa la dhigi markaa la dhiga bacdimaataas hal meel laga dhigo waana amarkaasa markaasi dad awaag badan hay axaadiis rasuulilahi sal allahu alay wasalam madaga waktigiisi saxaabad iyo taabiciinta xoogoodi ma arin xaneen weli yani yani bin cabdilcaziiz amri in axaadiista la aroog madaga dawlada watiga xorey xadiiska ciisa alfirinaha asaaba doonye asheegayo wax kasta xadiis masiri lahen mafsuud masiri lahen wax mawduuc masiri lahen xadiiskaasna hasocila ahala quraanka camal ahala inaya bacdiis marka aruurin waxaa la aruuriye bacdiis bacdayira cumar bin cabdi aziz amri in la aruuriye zuhri iyo rabaas ala yiri ma bacda waa la fiiriye marka hada ala fiiriye lix fain hada xala laxsan basataa waxii lixdaas samaqan dalika saasaas ahay fabid awalba dalaala ma ahe bidciyaalka waa kala baxaayaan man sana sunatan xasanaa falaw ajruhaa waajru man camila biha aw daliila maaldhan waa nabiga minkin jidkeedeeyo waxsuusudin waa midka man sana sunatan xasana kulli xadiisya uma nabi saas ah waliistay inaan bidcada ayqad galayso saxiix muslim aa ku arkaysiin waa ku imaaha intaa waay